leeyahay mahad oo dhan subxaana wa tacaala ilaahayna wuxuu mahad leeyahay in aan maanta aan soo booqanay kabana aysol oo sheekh maxamed idriis axmed xafidahu allah waraca uu inoo yimid waxaan filayaa rag badan oo idinka mida ah facebooka ayay kala socdaan sheekha oo meelo badan markuu meesha u marayo waxaan le marar badan sidaasuu idiin dhaadhaafay meelahaas laakiin ilaahay subxaana wa tacaala maanta fursad buu keenay in walaaladiisa u soo oh, booqdo oo maaragtay uu soo uu muxaadaranayo galla insha allah muxaadarada walaalayaal maanta aan u ballansannahay waxa weeyaan mahamiyadda salaada subax iyo fadligeega muxaadaradaas ay insha allah sheekha inay jeedin doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo ilaahayna waxaan ka baranayaa subxaana wa tacaala inuu isagana xaqa waafajiyo inuu ilaahay subxaana watacaala inagana inaga dhigo aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana ilahay waxaan ka barnaa subxaana watacaala inuu inaga dhigo kuwii maqla ee intiisa fiicanna ka raaca ilahayna waxaan ka barnaa subxaana watacaala inuu inagu wada anfao intaa wixii ka dambeeya walaahay waxaan kusoo dhaweynayaa sheekha falyatafadal mashkuuran jazakallah khayr Yeah. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد إلهي سبحانه وتعالى حق برينا كلا كان إنه قد يقول بركيسا ilaahay subxaanahu wa naxariistiisa kusoo dejiyo waxaan ilaahay subxaanah wa ka baryay carabkii qalbigiinu kusoo kelimada xaq ah ilaahayna subxaanahu wa qalbigiina iyo dhegihiinaba u furo nagana dhigo kuwa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsanna raaca aladiina yastamicuuna alqawla faytabicuuna axsana ulaa'ika aladiina hadaahum allah wa ulaa'ika hum ulul albaab ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadiisa ilaahay subxaanahu watacaala uu isticmaalo ilaahayna subxaana watacaala uu nawaafajiyo alle subxaanahu watacaala daacidiisa <clears throat> walaalayaal kelimadda sida walaalkay sheekh cabdirasaaq uu sheegay waxaa way inaan xusuusino fadliga iyo wanaagga iyo barakada ay leedahay ilaalinta salaada subax ilaalinta salaada subax awalan salaadaha oo dhan ilaalintooda diinta waxay u tahay lafdhabar waxay u tahay asaas waxay u tahay tiir waxay u tahay qofka eh, ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa oo dhan inuu ilaahay ku xifdiyo maxaa dhacay salaadu waxa weeye tiirka ay ku taagan tahay diintu wey oo lafdhabarta u ah udubdhexaadka u ah siduu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam alaa adulluka xadiiska mucaad radia allahu canhu xadiidkii saxaabigii jaliilka ahaa ee mucaad ibni jabal radia allahu canhu nabiga alayh sala slam ka wariyey markii uu su-aalaha weydiiyey maxaa ugu wanaagsan oo janno aan ku geli karaa rasuulkii allow naarna kaga badbaadi karaa ayaa waxaa ka mid ahaa alaa ukhbiruka bira'si اlamri wa camudihi wa dirwatu sinaamihi miyaanan kuu sheegihayn arrinkan ad weydisa asalkiisa arrinkan islaamka diinta asalkeeda waxa weeye islaamka iyo shahaadada iyo ka wey waxaa lafdhabarna u ah oo dhexaad u ah tiirka ay ku taagan tahay camudka ay ku taagan tahay tiirka camudka masaajidka ama dhismo waxa uu ku taagan yaha la yidhaha camudka ay ku taagan tahay diintuna waa salaada waa camuduhu salaa sidaasuu uga dhigay nabigu alayh sala o slaam tiirka diintu ku taagan tahay macnuhuna waxa weeye haddii tiirkaasu aanu adkayn oo taagnayn oo xoog badnayn gurigu waa dumaya diintuna saasoo kale waa dumaysa diintiisina qofka waa dumaysa marka ilaahayna subxaanahu watacaala qur-aanka kariimka ah ayuu wax badan ku celceliyey alle subxaanahu watacaala salaada iyo fadligeeda iyo inay tahay wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala addoomihiisa amray ugu horreeyay tawxiidka kadib tawxiid kadib ilaahay subxaana wa tacaala nebiyada markuu la hadlaayey waxa uu amrayay waxay ahayd in ilaahay la salaadana la og nebi walbana ilaahay subxana wa tacaala uu amray markii uu ilaahay subxaana wa tacaala la hadlay nebi muuse calayhi salaam oo yani tuur sayna buurta tuur uu kula hadlay alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi inanii ana allahu laa ilaha ila ana facbudnii hadalka u horeeya alla sharkaasu ahaa ilahay u waxyooda inanii ana allahu laa ilaha ilaa ana faacbudnii anigay caabud wa aqimi asalaata lidikri salaadana og nabiy llaahi ciisa hooyadiisoo handulka ku sida oo markaa soo dhashay calayhi salaam maryama markay reerkeeda u timi oo isna qaalu yaa maryam ya maxay yahay waxaan aada wadataa ilmahaad wadataa waxba laguguma ogeyn ma kana abuki imra'a saw-in wama kanat umuki baqiya fa ashaarat ilayhi isagii bay tiri la hadlo anigu hadal ma jiro afka iyada waa laga xiray ya adigu waxaa la yihi sow ma cabsanaysid a ah. sow ma baqaysid in lagu yiraahdo war waa cunug xaaraanay keentay wacal bay wadataa kanay wadataa in lagu yirahdo soo ma waad sinaysatay oo iftiraagaas reer bani israail kugu yiraahdaan yahuudi ha adigu ha hadlin badi annaga kaa jawaabeyn haddaad ka cabsanayso dadkan shibde ah inii nadartu liraxmani sawman falan ukalima alyawma insiya waxaana ahayd xarajkii markii gabadhaas mu'minadda ah ee ilaahay subxaana wa tacaala u dhow waa sida ilaahay addoomihiisa caabuda ee ilaahay u cibaadaysta ee ilaahay ku xiran ilaahay wuxuuna tusayaa sida uu u difaaco alle subxaanahu wa tacaala oo sidii nabiyullahi ibraahim ilaahay u difaacay ya qaaluu bnuu lahu bunyaana faalquuhu fi ja ljaxiim dab ushida taalla ah bay oo ku tuura ya faaraaduu bihi kaydan fajacalnaahum lasfaliin buu yihi ilahay subaa iyagii baan arrintooda hoos marinay isagiina ka badbaadinay a ilahayna aayadda kalena wuxuu yihi waaraaduu bihi kayda fajacalnaahum laksariin ya iyagaa kuwa khasaaray hoogi ah isagana naarta u ka bida qulnaa ya naaru kuni bardan wasalama cala ibrahim waaraaduu bihi kayda fajacalnaahum laqsidiin qofka ilaahay ku xiran wax walba wuu helay guul walba wuu helay qofkii ilaahay ka go-ay xiriirkiisu ka go-ay oo xarigiisu ka go-ayna oo salaada ugu weyne xariggii uu ka go-ayna waxuu helay ma jiraan wax kasta adduwan waxba ma helin qofkaas qofkii ilaahay helayna oo ilaahay ku xirmayna waxba ma waayin wuxuu waaye ma jiraan marka ilaahay subxaana watacaala nabiy llahi ciisa markay maryama la timi waxaa lagu yidhi adiga iska aamus a ah, fa ashaarat ilayh qaluu kayfa nukalimu man kana fi lmahdi sabiya isagii baa hadlay marka waa khudbayey weliba hadalka kelimad maaha soo dhacday iyo waxbay sixirtay iyo indhahay wa maya khudbad dhan uba jeediyeyba cunug yaraa hadda oo hadda soo dhashay waa khudbad buu qabsay ya my child soo hadda soo dhashay ya faashaarat ilayhi qaluu qaluu kayfa nukalimu man kana fi lmahdi sabiya qala ini cabd llah aataniya alkitaaba wajacalanii nabiya wajacalanii mubaarakan aynama kuntu waawsaanii وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا سواد نور كجرنا شيء لا إله وحي فريد صلاة فريد هي زكذا ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ii dardaarmay oo igu soo dejiyey nabiy llahi ibrahim calayhi salaam abulambiyaa markuu soo hijrooday aruurtiisa u dejiyey maka oo meel cidla ah wuxuu u dejiyey inay halkaas ilahay ku cibaadaystaan oo beytkii ilaahay subxaanahu watacaala ah meesha ilaahay u tilmaamay oo beytkii ilaahay ah inay ku cibaadaystaan ilahayna wuxuu weydiistay inuu ilaahay ka dhigo isaga iyo duriyadiisaba wax kale muudaysan kuwa salaada ooga ah inuu ilahay ka dhigo ah. قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة كأنما noloshooda o dhan bay tahay wax kale inaan samayso salaada inay ogaan muhiimadda ugu weyn oo salaada lagu diray dadka qaarkiisin hadda salaadii meel ku ogeyn maxaa kale marka nolol u haray noloshiis waaba dhimatay waaba badhumaatay se u nooshay muxuu ku nooliya marka salaad aanu lahayn muxuu ku nooliyay iskuli taas iska fiicnaan lahay xayawaankaasuu la mid yahy baktiguu la lamid yahy maydkuu la mid yahy marka qaabka xayawaanka iyo maydka iyo baa ka fiican sa xayawaanka waaba la qashaa waaba la cunaa hilibkiisaa lagu intifaaca ya isaga hilibkiisana lama cunayo ilahayna subxana wa tacala agtiisa qiimo uguma fadhiyo isu macaabudi marka ilahay subxaanahu watacala wuxuu leeyi qiimu salah madhin in shaqeeyaan oo hawl kale soo qabtaan oo adduun kale soo sar kadibna ilahay wuxuu ka baryay rabbi ijcalnii muqiima salaati wa min duriyati rabbana wataqabal duca salaadii iyadoo saas ah oo ilaahay subxaanahu watacaala addoomihiisa uu amray qur-aan ku celceliyey ayaa haddana shanta salaadood ee ilaahay wa watacaala nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddiisa ilaahay ku waajibiyey habeenkii leylat lisraa walmicraaj habeenkaas nabiga alay slat slam lagu soo fardiyey hamsa salawaatin fi lyawmi waleyla habeenkii iyo maalintii twenty four hours afar labaatanka saac shan salaadood salaada subax duhur casr maqrib cisha shantaas salaadood baa lagu waajibiyey waxaa ugu fadli badan oo si gaar ah ilaahay subxaana wa tacaala xusay salaada subax ilaahay subxaanahu wa tacaala soo si gaar ah uxusaya wuxuu yihi qur-aan kariimka ah aqim الصلاة liduluki الshams ilى gasq الlayl waqur'an alfajr ina qur'aan alfajri kana mashhuuda salaada og baa la yihi gelinka hore iyo gelin dambeba iyo habeenkii qeyb kamida iyo salaada subax ee fajr si gaara marka iyada loo haysto wa qur'aan alfajr ina qur'aan alfajri kana mashhuuda tashhaduhu lmalaaika salaad malaaigtu soo xadarto markhaati ka tahay markaa qofka mu'minka ah ee salaada subax jamaacadeeda soo xaadiray wuxuu la kulmayaa malaa-igti uu la ballaansan isku mid miyaa qof waa beristay oo maalintiisi ku bilowday malaa'igtii igtii inuu lasoo kulmo xataa isagoo haddaanu arkayn iyagaa arkaya iyagaa la kulmaya nabigu alayhi sala salaam wuxuu yihi yatacaqabu fikum malaa'ikat billayli walaa malaa'ikatu binnahaar waxayna isbedelaan salaada subax iyo salaada casar masaajid halkaasay ribood ku kala qaatan riboodkana ku qadimaan ilaahay markay agtiisa tagaan ayuu ilahay weydiinaya addoommadayda xagga ka soo tagteen waxay leeyihiin ataynaahum wahum yusaluun taraknaahum wahum yusalluun annagu iyagoo tukanayaan u nimi casarkii shalay saakana iyagoo tukanaya ayaan ka soo kacay saakana iyagoo masaajidkii joogan ka soo kacay qofka aan joogin markaa de waxa weeye waa absent waa haaib waxba looma qorin kaas xuduur ma leh marka waa salaad si gaar ah ilaahay subxaanahu watacaala uu u xusay malaa'igtiisu inay xaadirto markhaatina ka tahay <clears throat> nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inay tahay salaada lagu kala bixiyo qofka iimaankiisu inuu dhab yahay iyo iimaankiisu inuu daciif yahay ama iimaankiisa u baaba-ay oo munaafiqnimadii xaggeedii usii rarmay waxaa lagu kala bixiyaa salaada subax baa lagu kala saaraa oo nabiga alay sla slam wuxuu yihi ahqalu salaati cala lmunaafiqiin salaatu lcishaai wa salaat sub salaada cishe iyo salaatu subax waxa weeye maxay ta lagu kala saaro qofka iimaankiisu xeerka uu taaganyay ha dhacay munaafiqiinta way ku culus tahay aqalu salaatu iyadoo asal ahaanba ay salaadaha jamaacadu ku culus yihiin iyo salaaduhuba ina almunaafiqiina yukhadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum waida qaamuu ila salaati qaamuu kusaala ayagoo caajis oo lugajida kacaan yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ila qaliila iyadoo saas ahba haddana salaada subax tahay tan ugu sii culus <clears throat> markaa qofkii haddii aanu salaadii subax ilaalin jamaacadeeda waxaa gelaya cudurkaasa ayaa taabanaya oo soo gelaya waxaa kaleeto oo nebiga alayh salaatu salaam uu ku tilmaamay inay qofka haddii uu shanta waqti jamaacada ilaaliyo oo imaamka la tukado oo salaada subax ay ka mid tahay waxyaalaha munaafiqnimada banaanka ka dhigaya waayo qofkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siinayaa shahaado waxaa la siinayaa certificate soo hadda jaamacadda markaa kasoo baxdo waxaa la ninkaasu shahaadadaasaa la siiyey waa jaamacadaasu complete gareeyay oo dhameeyey soo maaha waxaa la siiyaa shahaado wuxuu yii nabigu alayh sala salaam qofkii afartan maalmood salaada la tukada imaamka jamaacada ku tukada ilaaliya afartan cisho oo sa takbiirada koowaad soo gaara takbira alula yudriku atakbiirata alula takbiirada waxa waya imaamku markuu allahu akbar yidhaha salaada xirto aad la xirato qofka soo gaara kutibat lahu bara'atan laba baraa bara'at min ashirki wa bara'at min annifaaq ilahay subxaana wa tacaala wuxuu qoraa shahaado in shirki horta uu ka fogay qofkaasu munaafaqnimana banaanka ka yahay maxaa ka weyn inuu ilaahay subxaanahu watacaala munaafaqnimo banaanka ka dhigo oo qofkaas munaafaqnimo aanay soo gelin haba yaraate waxaa kaleeto oo kamid a ah walaalayaal <clears throat> khayrkeeda iyo barakadeeda nuurka qofka addoonka ah adduun iyo aakhira wuu u siyaadi ilaahay nuur buu ku si nabigu alayhi salatu salaam wuxuu yihi bashir اlmashaa'ina في اظulami ila اlmasaajidi binuur اtaami yowma alqiyaama bashir ugu bishaaray dadka mugdiga socda masaajida u socda mugdiga waktiga mugdiga socodkooda badan yahay way sii socdaan soo socda sii socdaan soo socda ceshii sii maqribkii sii socdaa soo socda ceshii sii socda soo socda fajarkii sii socda soo waktiga dul mugdiga waqtiyadaas way bashir fi اظulami waktiga mugdiga ah ila lmasaajidi bnuur atami ywm alqiyama ljasa min jins camal ayuha lahu <clears throat> ilahay subxana wa taala qofku wuxuu ugu abaalgudaa wixii wanaag uu sameynayay wax lamid camalkeeda maadaama uu mugdi socday iftiin buu ilahay subxana wa tacala siiyay mugdi buu ilahay dartiis u socday oo marmarka qaarkood qabow ah oo marmarka qaarkood baraf ah ya marmarka qaarkood waktiga hordada ugu macaanayd ah ya tobanka saac sagaalka saac marka sida dadku u yaqaan ama saddexda afarta subaxnimo fajirka ya ka hor markaas ayuu firaashkiisii kulaylka ahaa iyo maaragtay sariirtiisii macaanayd hurdadiisii macaanayd ayuu kasoo boodi maxaa dhahay wax ka macaan buu rabaa wax ka macaan uu dhadhamiyey ya taas oo ah inuu ilaahay subxaanahu watacaala nuurkiisa u dhamaystiro o oh. ilaahay marka nuur buu siinaya nuur tam ah oo dhamaystiran waana nuurku jannada ugu geli lahaa waa nuurku qiyaamaha iftiinsan lahaa waa nuurkii qabriga u iftiimin lahaa waa nuurkii naari jahanam uu kaga dulgudbi lahaa siraadka yawma alqiyaama a ilaa ay tiraahdo mu'miniinta dee nuurkoodu badan yahay oo xoog weyn yahay inaad tiraahdo war nuurkaagii baan dabki iga damiyey idhaaf mumiyo iga gudub ya qaarna maalintay ku daadanayaan dadka qaarkiis ay ku hoobanayaan walciyaadu billah waxaa kamid a walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala aragtidiisa yawm alqiyaama dadka u nasiibka badan siduu nabigu alayhi salaatu wasalaam sheegay waxa waaye dadka ilaaliya salaada casarka iyo subaxa jumcada ilaaliya isagoo nabigu alayhi salatu salaam abay la fadhiyaa asxaabtiisa dayaxu shan iyo tobnaad yahay bedr yahay ayuu yihi rabbigiin waad arki doontaan qiyaamaha sida hadda aada u aragtaan dayaxaas oon caad idinka saarnayn ya ayaad u arki doontaan bimacnaa aragti lamida aragtidaas sida hadda aan caad idinka saarnayn ya tashbiiha ku shabahayaa sida hadda wax u aragtaan baad u arkaysaan ama dayax inuu ilahay ku shabahayo marka haddii aada awoodaan inaydanan ka gaabin salaad qoraxdu intaanay dhicin iyo intaanay soo bixin labadaas salaadood inaad ilaaliso haddaad awoodi karto samay si aad u hesho aragtaas ilahay subxana watala fain istatactum anlaa tuglabu salaatin qabla uluuci shamsi wa qabla urubiha ilahayna si gaaraba qur-aanka ugu xusay labadaa salaadood salaada casr iyo salaada subx xaafidu ala salaati salawaati wasalaati lwusطaa wadkur rabaka fi nafsika tadarucan wakiifata waduna ljahri min alqawli bilguduwi wlaasaali bilguduwi walasaali subax iyo galab ilahay xus si gaar ah buu ilaahay subxaanahu watacaala labadaa waqti u xusayaa marka waana ay ku aadan tahay labadaas salaadood waana waktiga la akristo akristo kadib adkaara subaxdii oo shaqadeedu ay u taallo qofka mu'minka ah iyo adkaarta habeenkii bacd alcasr baad akrisanaysaa adkaarta habeenkii haddaad akrisatana habeenkaas oo dhan buu ilaahay kugu xifdin belo iyo shar iyo sixir iyo il iyo jini ya insi dhibkiis oo dhan ilaahay subxana wa tacaala kaa sabata bixin oo ilaahay kaa badbaadin oo waxay ku tahay insurance a ah, dadku hadda waxa ay maaragtay walaalayaal dhibaatooyin badan uga cawdaan sababaha u weyn waxaa kamid a ah, hubkii ilaahay siiyey iyo daawadii rabbi subxaana wa tacaala u qoray inay qaataan subaxdii bayn qaadanayn iyo galabtii mar qofku haddaanu daawadii qaadin wa xanuunsan sooma xanuunsan wa daruur qof la yidhaha daawadaas qaado subaxdii saddex abo dalabtiina saddex xabo qaado dhakhtarku saasuu ku oranaya miskiinka ahe bani aadamka isagoo aqoontiisa keliya yaqaan ya muxuu ku leeyahy yaho markaan adigo xanuunsan cabaad kaa baxay o tagto wuxuu ku leeyahay o daawadaa saddex xabo subaxdii qaado duhurkiina saddex xabo qaado galabtiina waxaad qaadataa intaas haddaadan qaadan intaad soo qaado warqadii meel iskaga turto bal ka war hadhow ma cid baad eedi kartaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeya wadkur rabbaka fi nafsika tadarucan wakifatan waduna aljahri min alqawli bilguduwi wاlaasaali wala takun min algaafiliin hanoo gaafil wاصbir nafsaka maca aladina yadcuuna rabahum bilgadati wاlcashiyi yuriiduuna wajh wala tacdu caynaka canhum turiidu ziinat alxayaati اdunya wla tuطic man agfalna qalbah can dikrina watabaca hawaa wa kana amruhu furuta khasaaro way kaas ah ha raacinku banaan kugu yeeli ee halka naftaada ku sabirsi dadku bacdi subaxii iyo maba maba sabri karaan qaarna waa hurdaan in badan waxa waaye haddii xataa salaadii tukadaan markiiba isdhigi allahu akbarta un baaba waxay ku tahay culays allahu akbar allahu akbar furdug ya goor uu masaajid ka baxay iyo goor u orday mataqaan xaggee u socota banaanku istaagi ama xaggu istaagi ama firaashku isku duduub war waan frashkan ka hordaysa maxaa waa waa badan yahay intaad jiifi doonto qabri baaba berri adoo duuduuban lagu geyn oo aad muddo dheer fadhin doontaan jiifi doonta hurdi doontaan ya dadkii waxay ohan jireen war hurdo dheer qabriga kaaga dambaysaaye shaqayso hadda marka fadligeeda waxaa kamid a ah walaalayaal inaad ku noolayso salaada subax waxay leedahay barako risiqa inuu ilaahay ku waasiciyo risiqa inuu ilaahay ku waasiciyo maxaa dhacay arsaaqada ilaahay subxaanahu watacaala addoomihiisa aroorta wuu qaybiya ay soo degtaa arsaaqatu ya oo xaasaskiisi qof kamida ah uu arkay nebigu alay slat slam orda wuxuu yiri muxuu y waktigaan aad seexanaysaa waktiga arsaaqda ilahay la qaybinayo wey ad ordaa ho xalada waxba ma haysto jeebka waa imaran yahay oo xoola ma hayo lacag ma hayo adiga weli de waktiga arsaaqada la qaybinayo waxaa soo kacaysaa barqadii oo lagu kala baxay nabigana calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi buurika liummatii fii bukuuriha ummadayda waxaa ilaahay u barakaynayaa jarmaadada oo hadda gaaladii baa nagala wareegtay qaadatay faidka kalo for kalo wadooyinkai bay saaran yihiin waa sii socdaan shaqooyin masaanic iyo warshado iyo adduun iyo xafiisyo iyo bay kusii socdaan ya shanta subax in badan muslimiintiina waa taagan yihin waa hurda ya barqadii afar saaca u qoranaya saddex saac normal lagu kala tegi adduunka lagu kala bax dhulka muslimiintana marar meelo badan waxaad arkaysaa maba la shaqeeya ilaa afar saac saddex saac ka ya wax soconaayo maba arkeysa magaalo magaalooyinkeena ka mida ah soomaaliya ayaan maaragtay salaada subax markaan tukanay masaajid kasoo baxay banaankaan soo marnay balnakeenaan meelahaas aan aadnay oo soo dhulka xoogaa markuu iftiima soo marnay mise wax jidka soconay iyo wax maraya laa baabuur walaa lug walaa wax soconaya waxaan war dadkii aawo dadkii mee magaalada joog dee sheekh waa arooriyo waa la hurdaada annaga gaalada dhulkaas markaan joogno aroortii salaada subax markaan u soconno wadooyinka waa buuxaan kama mari karno shanta subaxnimo maxaa taa ordadan war ma shaqaysanay war la shaqaysanay ya shaqa adduun saasaa dhagay mid akhirana saana lagay xaggee marka wa laga keeni adduunkana lagu gaajaysan yahay akhirana marka lagu gaajaysan labadiba faqiir baa lagu yahay faqiir fi dunya faqiir fi laakira waa gayru macquul may wax soconaya maha nabigana alayh sala slam wuxuu yhi buurika liummati fii bukuriha ummadayda jarmaadadaa loo barakeeyey yani jarmaadada ayaa risqeedu ku jira oo kheyrkeedu ku jira barakadeeda ku jirta waa ina jarmaadaa kii warshada aaday kii badda aaday kii beerta aaday salaada subax marku tukada dhaqaaq risqa ilaahay dalab salaada markaa tukato soco jimcada markaa tukato soco risqa ilahay dalab فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ninka saxaabiga ay xadiiskaa wariyey sakhr alghamidi baa la yidhahda radia allahu canhu xadiiska ah albaraka burika liummati fi bukuriha buu nabiga alay slam ka wariyey nabigaan ka maqlay buu yihi alayh salatu salaam marka wuxuu ahaa nin ganacsada marka ninkaasu salaada subax markuu tukado ayuu badaacadiisa iyo tijaaradiisa iyo suuqa u diri jiray ya salaada subax markuu tukado waagii hore soomaaliya aniga waxaan soo gaaray arki jiray odayaasha dukaamada meelaha salaada subax kadib baa la furi jiray kolku markuu salaada subax masaajid ka soo baxo tuulada ama magaalada meesha u joogo ya foox yar buu shidan wax u haysan waa nashiidsan yahay waa waxa weye indhihiisu waa furan yihiin fayx weye koobkiisa qaxwadaabuu ku dhiftay dadka maraya xataa qaxbuu siin shaah buu siin timir buu siin waxbuu siin ya isagana dukaankiibuu furi xaggu waxbuu shidi waxbuu kala waxayn adduunku waa waa la socdaa ya Uh, waagaas uh, anigu aan aan aan aan joogay aan dhashay waktigaas aan sharayay warshad baa ku olayd magaalada aan aan aan aan ku dhashay warshadaas dadka waxaa arkaya aroortii iyagoo saa ruf sii socda annagana dugsi ah, dadkaana shaqo kuwaan badda kuwaan wa xoolo kuwaan waa la kala socdaa kaanamaa sida hadda ay dadkaan u nool yihiin oo kaleeto annaga aan waagaas yani u noole haddana waxaad arkaysaa meelaha qaarkood baaba la hurdaaya laba saac saddex saaca meelaha lasoo furayaa oo maalintiiba nus baa tegey haddana lix saac intaan la gaarin baa la xiraya duhur intaan la gaarin haye duhur intaan la gaarin haddii la xiro waa la tegayaa galabtaa xoogaa yar la furaya hal saac kalaa la furaya waa haddana waa la baxaya oo goorma la shaqeyn marka adduunyadii saasaa laga yahay laga noqday aakhiradiina saasaa lagu daray ninkaas marka saxaabiga aroortii markuu xoolihiisa diro wuu maal batay baa la yidhi oo xoolihiisu way bateen ya kahura maaluhu wa ahraa xoolihiisina way bateen hodan buu noqday qani buu noqday magaca nabigu alayhi salatu salaam barakada waktigaas buu ku tilmaamay nebigu alayhi salatu salaam marka walaalayaal <clears throat> taasna waxay leedahay barakada waxaa kamid a fadligaas wanaagsan qofka salaada subax jamaacada ku tukada wuxuu ku jiraa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa amaanadiisa iyo dimadiisa iyo securitygiisa iyo insurance ayuu usugay insurancegaasuu galay subaxdii naftiisa geliyay ya wax u soo gudbi kara marka male maalintaasoo dhan insurancegaas ku jira ya insurancegaa ugu wanaagsanya waa ilaahay subxaana wa tacala insurancegiisa ina ku jirto hadda insurance raadinayaan waxayna weydiiyaan caymis ya caymis caymisaa naftiina laga qabtay sheekho caymis magel war caymiska ilaahay horta gal caymiska ilaahay markaa gasho kan bani aadamka ilaahay baaba kaa kaafin ya gaarigii caymis ma geliya naftaydii caymis ma geliya cunuggii caymis ma geliya caafimaadkii caymis ma geliya cusbitaalkii caymis ma geliya telefoonkii caymis ma geliya bacalkan caymis ma geliya kan caymis ma geliya war bal horta caymis naftaada geli oo وcayniska ilaahay gey ya ah, man salla subxa fahuwa fi dimat illah uley yuu ilaahay subxaanahu watacaala tacaala ballantiisi iyo dimadiisii uyaan idinka waayey idinka waayey waxaa kamid a nabiga alayh salatu salaam tilmaamay qofka muminka ah salaada subax marka uu tukado oo ka hor hataa istikfaarsado oo gorfiasa usoo kacon sid yahay oo shaydaanki uu maaratay xagga ku tuuro shaydaanki uu ka adkaaday nashiid isagoo oo naftiisu furanta oo energy hay oo daaqad hay oo xoog hay oo nashiid ah ayuu soo kacaya fa asbaxa nashiitan tayiba nafsi ayuu leyahy nabi ala haddii kaleto u saaco shaydaanku dhagaha kaga qaado soo maaha asbaxa khabiisa nafsi kaslaan lazy isagaa u soo kacaya dhaqaaqi kari culays eh, eh, hmm, u saaran yahay oo meel u socday meel ka socdaan yahay shaqa adduunna ma qabsan karo shaqa aakhirana ma qabsan ya war aroortay igu soo asbixin muxuu yahay waxaa igu soo asbaxday ya waraya haddaa aroortii la hadashada xaggay iga soo asbaxday adig maadna inta waagu waagu beryayo oo maalintu imanayso oo yani maayo war waktigaa nashaadka iyo xoogga iyo shaqada haddaad wax qorayso haddaad caqlida ka fikerayso haddaad wax akrisanayso haddaad qur-aan xifdinayso haddaad shaqo qabsanayso haddaad baaxisha samaynayso haddaad xisaabaad iyo wax qorayso haddaad wax alifayso waqtigaas waktigaa oo maaragtay nashaadka oo cusub yahay oo wujada soo soo seexatay oo aad laakiin eh, aayaddii waa la bedelay dadkii waxa weeye habeenkii bay baahayaan wakti dheer daahaya subaxdina qofka kusaaraya waxyaabaha khasaarada keenaya ya khasaarada keenaya wajacalna allayla libaasan wajacalna anahaara macaashan bal ilahi subxaana watacala macaashkiina waa maalintii ya wajacalna allayla wاnnahaara aayatayni فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لماذا؟ لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala ha idin barakeeyo waxaan nafteyda iyo walaalahayba u dardaarmayaa in ugu dadaalo salaada in la xifdiyo caruurta la baro nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu waalidiinta faray inay carruurtooda toddoba jir markay yihiin ay salaada baraan salaada subax baana kamid ah badanaaba waalidiin waxaa jira ku dadaalaa waktiyada kale inay caruur salaad kaxayaan cishaa geeyaan casar geeyaan duhur geeyaan maqrib geeyaan laakiin salaada subax kaanama aynu ku jirin baad moodaa meelaha qaarkood ama dadka qaarkiis ah, xisaabta ugu jira cunugala iska daynaya iska seexda aad uga tegayan aabaha keligiisa iska tegaya maya wiilasha waa inuu jafaa mar haddaba gaaray waa la jafa waa in saribta laga soo jafaa hooyadu waa inay kacdaa oo cunuga kicisaa oo u diyaarisaa aabihiis inuu ka harin hadduu aaba masaajidka aado odaygii masaajidka aadayo cunugna inuu raaca maxaa dhahay waa la barayaa muru awlaadakum bisalaati lisabcin jamaacadii baa la baraya salaaddii baa la baraya masaajid baa la geynaya waa inuu ogaadaa salaada fajar in laga rabo oo imanayso wakti dhow waajib ku noqonayso marka hadda waa in lagu sii tababaraa tababarka hadda waa in la sii siiya haddaan la siin sidee hadha noqonaysaa shan iyo toban jir lix iyo toban jir toban iyo toban jir markuu noqdo waxaa leedahay war cunugaan salaada tukan waayo war cunugaan maaraan ula ah wuxuu cunugaan masaajidka maada muxuu aadaa waa ku marin mkuntama barana ya waad ka waxaa laga yaabaa waalidiinta qaarkood inay yani ka daalayaan xoogaha maxaa dhacay ciyaalka habeenkii waxaa laga yaabaa inay soo jeedaan waxyaala ah qaarkood marka subaxdi u seexan uu hurdo culus yahay waa ilmo hal mar ohanaya waryaha ka kac waryaha salaadan aadayna dee shan daqiiqo ka hor haddii aad tidhaahdo salaadan aadayna soo bax waa definitely inaanu ku raaci karin haddii kale adaa salaaddii kugafaysa wuxuu u baahan yahay wakti hore ku noq noqotid oo sariirtid aabo ka kac maasha allah allah ku barakeeya ka kac ya mandhow toos salaadii ilaahay xus ya rabbi ha ku barakeeya ka kac oo aad maaragtay sasabto oo aad madaxa usalaaxdo oo aad u ducayso oo aad tartiib usoo kiciso ya oo maaragtay si tartiib oo naxariis leh ya maaha kaylo iyo feer iyo laad aha ya oo ima kada o ima kada inaan udhexayna maya tartiib ood kusoo noqoto adi intaa soo weysaysanaysa ama sunaysanaysid haddana ad kusoo noqoto marka sooka ina keen oo saas waxays weysaysto weyse fiican wey loo lebiso si ka bacdi kaxayso sidaas ayaa la rabaa ilahay subxana wa taala saas darteed buu sabirkaas iyo musaabaradaas amrayaa waalidka wuxuu leeyahy wa'mur ahlaka bisalaati wastabir calayha wastabir calayha haddaad joogtay oo daa'im oo ku dultaagnow oo ku subir ya laa nas'aluka risqan naxnu narzuquka ha ka welwelin waxa kale tan ka welwel tan shaqadaan adiga qabo wastabir calayha laa nas'aluka risqan naxnu narzuquka waalcaaqibatu litaqwa ilaahay subxana wa tacala taqwadaas kugu siin khayr o dhan ya ilahay subxaana watacaala marka waalidkana waxaa la rabaa inay isu kaalmaystaan hooyooyinkuna ay faraan oo sidaas oo kale amraan oo usii diyaariyaan aabbaha oo ku kaalmeeyaan oo hadee gabadhii ba iyadii maarata wurida warbaani bay kahayn oday goor mu kaca salaadu fajir mau kaca ilmihii ma kaceen kan ma kaceen ma war kama hayeen ya goor goormay soo kaci goor adduun lagu kala tegay iyadiina soo kacdo ilmahaas marka goormay goormay salaadii baranayaan goormay dareemayaan inay tahay arrin muhima ah oo diintooda iyo mustaqbalkooda arrin muhim u ah goormay dareemayaan tarbiyada noocaasna waalidka ayaa laga rabaa hooyada iyo aaba inay isu kaalmaystaan bal inay gabadha iyo ninkeedu salaada fajar isu kaalmaystaan oo gabdhaha qaar baa yacni laga yaabo xataa inay kacaan Eh, laakin ashtakooyin badanaa noo yimaado mararka qaarkood ninka yani ehm, le gabadha haddii aan kiciyo dhowr jeer uu igu xanaaqi o wuxuu dhihi maaragtay eh, kama seexan kari miya hawl baan leeyahay dhaaf aniga ilaahay baa salaada igu leh adigu iguma lihide gabar yahay naafta ha ii keenin idhaaf buu leeyahay maya naafta ha ii keenin oo h iguma lihid iyo shaqo iguma lihid ma jirto wlmuminuuna wlmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdin yaamuruuna bilmacruufi wayanhawna can lmunkar wayuqimuuna asalaata wayutuuna zakata wayuicuna allaha warasuulah raxima allahu imra'an qaamat min alleyli fasalat uma ayqadat zawjaha buu ley nabigu alay sala slaam gabadhii kacday ugu duceeyey oo habeenkii tukatay haddana ninkeeda kicisay haddii uu diidana biyaa wajiga kaga sayrtay ninkana sidoo kale raxima allahu imra'an qaama nin kacay oo tukaday oo xaaskiisi kiciyey haddii ay kici weydo biyaha wajiga kaga sayray ya waa in shaqadan laysla qabtaa a ah, oo gabarina aanay ogolaanin ninkaan halkaan uhurda wax kale waa kula diramaysaa lakin salaadii kulama iyada ma siinayso hadduu laakin alaabtii farniturkii soo geli waayo guriga eh, maxaan kuu sheegay eh, eh, fadhigii carabiga ahaa ama fadhigii orobiga ahaa keeni waayo ama farniturkii bedeli waayo fadhiga waxa weeye maalmo dhan ayaa maaragtay dagaal guriga ka ogaya macraka ay ka taagan tahay dagaalkii bariga dhexe ka taagan yahay qam iyo qac iyo sawaariikhda isdhaafaysa iyo hadallada duulaya iyo furiinka iyo handadaada iyo ba laakiin somalia iska seexdo ciyadan iska seexato ma ama dagaal ma jiro dhibaatana ma jirto kaanama waxba aanay dhicin ya marka adduunyada waa loo xanaaqaya diinta ilahay maxaa loogu loogu xanaaqi waayo oo oh, muhiimad loo siin waayey waa in la isugu kaalmeeyaa khayrka wanaagga la isugu ilmihii lagu ababiyaa shacaa'irta ilahay la xoojiyaa waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa lqulub gurigii baa barakoobaya malaaigtii baa soo gelaysa habeen iyo maalin ducadii baa ilaahay ajiibaya nuur iyo iftiin baa soo gelaya ilahay subxana wa taala barakada iyo risqii buu badinaya caafimaad buu ilaahay siinaya waxyaalaha uweyn shalay mar aan meel ka akrinayay niman research sameeyo ay yidhahdeen rukuucda iyo sujuudda bay ilahana ilah rabbani ah waa amar rabbani ah ahu maaragtay lacalakum tuflixuun buu leya ilahay subaa ya ayuha aladina aamanu irkacuu wasjuduu wacbuduu rabakum wafcaluu lkhayra lacalakum tuflixuun waad liibaanaysaan addunya aakhiro ilahay subxana watacala khayr haydin siiyo addunya aakhiraba ilahay subxaanahu watacaala umuurteena ha yasiro toobadana allah naga aqbalo duriyadeena iyo allah barakeeyo dumarkan iyo carruurteena allah barakeeyo ilaahay subxaanahu watacaala dhammaanteedba toobada allah naga aqbalo khayrka allah nagu kulmiyo cadaabkiisa allah naga hayo ilaahay subxaana watacaala jannadiisana ha noo furo albaabadeeda allah noo furo ilaahay subxaanahu watacaala fitnada adduunka iyo tan aakhiraba allah naga hayo ilaahay duriyad saalixa nagu irsaaqo ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم فرج هم المؤمنين هم فرج هم المؤمنين والمؤمنات اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن إيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إلهي سبحانه وتعالى dalkeeni iyo dadkeeniina abaaraha allah ka dulqaado dhibaatooyinka allah ka dulqaado cadaabka allah ka dulqaado ilahay ciqaabka ha naga dulqaado toobada allah naga aqbalo raxmadda iyo roobka allah noo furo ilaahay subxaanahu watacaala ummadda soomaaliyeed dhibaatooyinka iyo colaadaha iyo iyo abaaraha iyo cuduradaba allaha ka dulqaado dhibaatooyinka allaha ka dulqaado qulubtoodana allaha isu soo jeedo raxmadiisa allaha u furo naxariistiisa allaha u furo roobabka allaha u furo dhulkooda barwaaqo allaha uga dhigo xoolaha iyo maalka iyo naftaba allah u badbaadiyo ilahi subxana wa tacaala dhulkaanana barwaaqo allaha nooga dhigo ilaahay subxana wa tacala naga nabadana allaha nagu celiyo duriyaddeena allaha xifdiyo ilahay duriyadda muslimiinta oo dhan ba allaha xifdiyo dalalka muslimiinta o dhan barwaaqa allaha ka dhigo dhibaatooyinka allaha ka dulqaado nabadgelya la-aantana allaha ka dulqaado madaxdooda allaha islaaxiyo madaxda allaha islaaxiyo ilahay hat ilahay tawfiiqda ha waafajiyo ummadda inay naxariis u noqdaan allah ha waafajiyo shareecada islaamka inay ku xukumaan oo ku hogaamiyaanna allah waafajiyo ilaahay subxaanahu watacaala kuwa ummadahooda iyo dadkooda iyo racyadooda u naxariistana allaha ka dhigo tawfiiqdana allaha waafajiyo khayrka ummaddana allaha waafajiyo cadaaladda iyo xaqana allaha waafajiyo ilaahay subxaana watacala dhammaantaynba khayrka allah nagu kulmiyo ilaahay subxaanahu watacaala albaabadiisa khayrka allah noo furo albaabada sharkana allah naga xiro dadka xanuunsan allah caafiyo oo dhiban dhibka allah ka dulqaado oo daymaysan daynta allah ka dulqaado oo kurbaysan kurbada allah ka dulqaado maanta inba khayrka allah nagu kurmiyo walaalaha masjid inay usacyanayaan magaaladiina waan maqalnay allah idin yasiro umuurta allah idin yasiro eemadiina allaha midayo jamaciina allaha midayo qulubtiina allaha midayo xooggiina allaha midayo ilaahay subxaanahu watacaala tawfiiqda iyo khayrkan allah idin waafajiyo qof walba waxa uu jecel yahay kheyrka niyadiisa ku jira raggii dumarba allah siiyo waxa niyadiisa ku jiro kheyrka allah siiyo dhalinyarada iyo gabdhaha allah noo xifdiyo xijaabka iyo xishoodka allah waafajiyo dhalinyaradan iimaanka qalbigooda allah ku sharaxo xumaanta allaha nabacaysiiyo wanaaga iyo daacada ilaahayna allah jeclaysiiyo waalidiintoodna baari allah uga dhigo aamiin wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin majliskana waxaan ku khatimanaynaa insha allah arrimihii abaaraha oo iyadana maalmaha socday insha allahu tacala waxaa ila socda walaalayahan masjid quba iyo maaragtay xasan barre iyo ninka la yidhaahdo sheekh cabdirasaaq oo dhinacayga jooga eh, maantana meelo kale aan soo marnay iyo maalmahaanba eh, insha allah wixii dee dadka eh, ducadana waynu u ducayneynaa walaalaheen soomaaliya wixii aynu sadaqayn karnana walaalayaal waa inaynu bixinaa qofkii ku bixinaya kashka mashiinkii waa yaallaa kaarka qofkii ku bixinaya qofkii kaash u bixin karaa insha allahu tacaala si deg ah ayay u gaaraysaa biidn illahi tabaaraka watacaala gacan aamina insha allahu tacaala oo dadkii gaarsiisa lagu wareejinaya marka qofkii kaarka hayana eh, boqol laba boqol shan boqol wuxuu hayo konton labaatan kaarka waa marin karaa insha allahu tacaala qofkii kaashu bixinayana kaashu u bixin karaa qofkii isqorayo gadaalka ka walaalaha masjidka u keenaya kadibna iyagoo ay maaratay insha allah lasoo socodsiin doonaan masjidkana idinkuna qofkaas waa u dhiibi doonaan insha allahu tacaala marka khayrkaas ha laga qayb qaato hana loo degdego baaraka allahu fiikum insha allahu tacaala majliskeena taasaan kusoo khatimaynaa kadibna ducaysanayna waxaan leeyahay boqol euro yaa toban qofood insha allahu tacaala min boqol min boqol dadka muslimiinta ah ee dhibaataysan ee haraadan ku waraabiya oo cuntadooda iyo baadkooda ilaahay subxaanahu watacaala uga dhigo yowma alqiyaama ilaahay subxaanahu watacaala xoodkii nabigiisa ka waraabiyo yaa bixiyey boqolka maasha allah maasha allah maasha allah boqol iyo konton weye walaalkan waa qoyskiisa kontonkaana gabadha soo dhiibtay laba boqol oo kaasha weye allah ku barakeeyo alladiiba qoyskaagaba allah barakeeyo gabadan allah kuu barakeeyo reerkan allah kuu barakeeyo waayo baaraka allahu fiikum boqolka yaa maasha allah yaa qaatay oo kaleeto oo kheerkaa qaatay ama kaash ama bitaaqada ama kaarka ku bixiya wixii aad awoodaan boqolka kontonka labaatanka tobanka allah idin barakeeyo khayr allah idin siiyo dadka soomaaliyeed dad isu gargaara almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashudu bacdu bacdan ya hal isu gargaaro dadka naxariistaha ayaa ilaahay subxaana watacala iyagana u naxariistaa alraaximuuna yarxamuhum araxmaan ilahay subxaana watacaala ha idin naxariisto ilaahay subxaana watacaala wadaadkan walaalkeena khayr allah siiyo kontonki si euro kaarka ku bixiyey khayr allah siiyo sadaqa maqbuul allah uga dhigo aamin u dhaa wax ka khayr badan allah u dhaafiyo sadaqa jaariya allah uga dhigo sadaqa maqbuul allah uga dhigo bedel khayr qabaa allah ugu bedelo ilaahay ubadka ha ugu barakeeyo carruurta allah ugu barakeeyo maasha allah walaalkan kontonkiisa kaashi weeye khayr allah ugu duseeyo sadaqa maqbuul allah uga dhigo kuwa khayrka u degdega allah ka dhigo walaalkan kaarka ku bixinaya ilaahay khayr ha ugu duseeyo sadaqa maqbuul allah uga dhigo kuwa khayrka u degdega allah ka dhigo ilahay dadka muslimiintana faraj khayr qaba allah u furo sadaqa maqbuul allah uga dhigo wax ka khayr badan allah kuu dhaafiyo waa kontonkiisii walaalkan kaashuway sadaqa maqbuul allah uga dhigo wax ka khayr badan allah u dhaafiyo sadaqa jaariya allah uga dhigo kuwa khayrka u degdega ilaahay subxaanahu watacala haka dhigo jazakum allahu kula khayr maasha allah dad badan baa safka kusoo jira soo gala insha allahu tacaala kaarka ku bixiya ilahay khayran ku siiyo walaalkay sadaqa maqbuul allah kaaga dhigo maasha sha allah walaalkan khayrkiisa allah badiyo sadaqa jaariya allah uga kontonkiisa kaar buu ku bixiyey ninkan dhalinyarada ah maasha allah wiilkan dhalinyarada ah boqol buu bixiyey ilaahay khayr ha siiyo aamiin u dhah ilaahay subxaanahu watacaala wiil khayr qaba allah ka dhigo sadaqa jaariya allah uga dhigo walaalkeen khayr allah ha siiyo lacagtan toddobaatan euro weye khayr allah ugu jasiiyo sadaqa maqbuul allah uga dhigo bedel khayr qaba allah ugu bedelo ilaahay wax ka khayr badan ha siiyo sadaqa jaariya allah uga dhigo kuwa khayrka u degdega allah ka dhigo baaraka allahu fiikum jazaakum allahu kula khayr wbaaraka allahu fiikum allah idin barakeeyo u dadaala khayrka in allahu tacaala allah idin barakeeyo maasha allah gabdhaha khayrka waxaad tihaahdaan haka qadinina gabdhuhu khayrka waa u degdegaan had iyo jeer maasha allah dadka ugu dheereeyo weeye isku soo dara soo dira mashiinkana waa loo geynayaa waa loo keenayaa si ay kaarka u mariyaan allah ha barakeeyo ilaahay wa tacaala khayr ha siiyo gabdhaha walaalaheena ee eh, dhinaca dumarka ku jira eh, soo bixiya khayrka iyo sadaqada aada u bixinaysaan walaalihiin ilaahay subxaanahu watacaala khayr haydi siiyo